بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل شروط الجمعة جمعada shuruudeedu sittatun lix weeye an takuuna waa inay tahay kulluhaa idaylkeed fii waqti duhri duhurka xilligiisa dhexdiisa waa inay tahay wa an tuqaamo waa in la oogo salaada jumcada fii khidati albaladi magaalada xayndaabkeeda iyo dhismaheeda waa in lagu oogo wa an tusallaa waa in la tukado jumcadii jamaacatan fii jamaacatin waa in lagu tukado wa an yakuunuu waa inay yihiin arbaciina afartan waa inay yihiin dadka salaada oogaya axraaran oo xor ahoon addoommo ahayn dukuuran rag ahoon dumar ahayn baaliqiina qaan gaadhay oon dad yaryar aan ahayn mustawdiniina beledkaa iyo meesha ay joogaan ka wadan dhigtay oon musaafiriin ahayn wa an laa tasbiqahaa jumcada waa in aysan ka hormarin walaa tuqaarinhaa tuqaarinahaa waa inaysan la xidhiidhsanin jumcatun jumco waa inaynan la xidhiidhsanin fii daalika kaas albaladi ee magaalada ah wa an yataqadama waa inuu hormaro haa jumcadii salaadii khudbataani laba khudba waa inay ka hormaraan sheekhu markii uu soo sheegay salaadii axkaamtii ku tacalluqday uu soo sheegay salaadii oo jamaaca lagu tukanayo iyo iyadoo la jamcinayo iyo iyadoo la gaabinayo iyo wuxuu rabaa inuu sheego jumcada saddex fasal buuna oga warrami doonaa fasalkan koowaad wuxuu kaga warramay shuruuda fasalka ku xigana wuxuu oga warrami doonaa arkaan khudbadu ay leedahay fasalka kalena wuxuu oga warrami doonaa shuruud ay khudbadu leedahay jumcadu sheekhu wuxuu yidhi lix shardi bay leedahay hal shardi oo ka mid ah haddii laga tagana aysan asaxaynin waxay ogataa salaada jumcadu inay tahay ama jumuca dheh ama jumca dheh labadu waa diyaareh salaaddaa jumcada ahaa salaadihii kale shuruuddii loo shardinayey way leedahay sideeddii shardiba shuruud usixo kale oo zaa'id ay la tahay baa jira oo lixdan shardi lixdan meesha ku taalla ah lixdan meesha ku taalla lixdan ma aho waxaa jira shuruudulwujuub uu sheekhu ka tegey oo toddoba aha inuu islaam yahay qofku inuu qaan gaadho inuu caqli leeyahay inuu xor yahay inuu dakar yahay inuu caafimaad qabo inuu meesha ku negi yahay toddobadaa shardi markii la helo ayay salaada jumcadu waajibtaa qofkaa ay ku waajibtay goormay ka asixi lix shardi salaaddaa markii laga helo ayay ka asixi shardiga koowaad waxaa weeye an takuuna kulluhaa fii waqti اduhri salaadan waqtigii duhurka ayay leedahay salaada dhammaanteed waa inay wakhtigii duhurka dhex dhacdo marka salaadan laba khudbana way leedahay sidaan arki doonno laba ragcana waa la tukadaa salaad goonideeda u shabkaxsan baa mise waxay beddelka tahay salaaddii duhurka meel baynu ismaandhaafka ama khilaafka ka jiro ugu tegi doonaa ee salaadda jumcada ah waa inay fii waqti duhri ay dhex dhacdo wax ka mid ah hadday fii waqti duhri ka baxdo maalan ninkii waa khudbaddii dheereeyey labadii khudbo wuu waday wuu waday wuu waday salaaddii baa la galay salaaddiina wuu dheereeyey wax ka mid ahaa wakhtigii duhurka ka baxay oo casarkii wakhtigii aan ku soo sheegnay gudo galay dadkaa duhur bay dhammaystirayaane wax jumco ahoo ay dhammaystirayaan ma jiro lianna waqti duhur mayna wada dhicin wa an tuqaama fii khidati albaladi waa shardiga labaad ay ku asaxda jumco khidadu waxaa weeyaan xayndaabka iyo dhismaha iyo inta ay dhisan tahay magaaladu dhismuhu intuu ku egyahay wixii masjidahee ku jira jumco waa lagu oogay laakiin masjid ka yaraha baxsan inta dhismihii iyo xayndaabka magaaladu ay leedahay oo loo dhisay bal dadka jidka maray iyo inay ku tukadaan masjidkaa jumco laguma oogi karoo shardigan baa laga waayay shardiga saddexaad waxaa weeye waa an tusallaa jamaacatan salaadda jumcadu jamaaca unbay ku asaxdaayee kelikeli uma asaxdo xalay baynu soo marayo waa salaadihii xataa imaamka in uu niyoodo imaamnimo ay waajibka ahayd daabidkii aan u sheegnayna ay ahayd kullu salaatin laa tasixu furaada marka waa in jamaaca lagu tukado welibana waxaa sharday dheen culimmadu jamaacadaas waa inay ay ahaato uun ragcadda koowaad baa shardi ah yacnii khudbaddii way joogaan ragcaddii koowaadna jamaacadiibay ku xidhee bay ku xidheenoo jamaaco ayaa lagu tukaday ragcadda labaad way ka goosan karaan jumcadiina way asixi mid ka mid ah ininay salaaddii ka jabto uun mooyeen idan ragcadda koowaad baa qasab ah inay jamaaco ahaato shardiga afreeya waxaa weeye ku asaxda jumco waxaa weeye an yakuunuu arbaciina dadka tukanaya salaada jumcada inay dadkii jumcada laga rabay ay yihiin weeye waa dad dhowr tilmaamood laga helay kow waa inay afartan yihiin afartan ka yar madhabka iyo madaahib kaleba siday yihiin madhabka abu xaniife mooyeen waa in aysan ku asaxaynin afartan wax ka yar kuma asaxayso afartan waa inay gaadhaan nebi maxamed salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi jumcadii u horreysay oogay bay dhaheen afartan bay ahayd idan afartan waa inay gaadhaan afartankaasina dad axraar ah waa inay yihiin oo xor ah dad addoommaa haddii ay ku dhex jiraan tusaale ahaan soddon baa axraar aha tobanka kalena waa cawiidoo waa addoommo jumcadaas ma waajibin mana asaxaysa haddii sidaa lagu tukada duhurkoodii inay tukadaan baa la rabaa dadkaas idan afartankaasina waa inay axraar yihiin afartankaas axraartaa waa inay dhukuur yihiin afartan dumar ah jumco kama asaxaysee waxay tukanayaan jamaaco ay iska tukanayaan waxaa la mid ah soddon iyo sagaal hadday yihiin oo hal gabadh ay afartanaysana dadkii ay ku guntamaysay ka mid ma ahe salaada jumcada ah ma asaxaysee duhur baa la tukan dukuuran waa inay yihiin baaliqiina waa inay yihiinoo waxaa la rabaa dad qaangaadhi waa inay yihiin afartan afartankuba ee haddii uu ku jiro qof aan qaan qaangaadhin afartankaa salaadaas ma asaxayso jumco ahaanu ma asaxayse duhur waa inay tukadaan shardiga kale afartankaa loo shardinaya waxaa weeye mustawdiniina inay yihiin mustawdinka waxaa la yidhaahdaa qofka meeshu uu degan yahay aana ka safrin jiilaal iyo xagaaba aan ka safrin ilaa baahi inay imaato uun mooyeen qofkaasa waxaa la yidhaahdaa mustawin mustawin baa la yidhahdaa idan mustawdinku ayaa laga rabaa salaaddii jumcada ahayd kuna guntamaysaa qof aan mustawdin ahayn laakiin beledkan oo kale miyo magaalkan aan joogno oo kale ku negi isaga jumcadii bay ku waajibi oo waa laga rabaa laakiin dadkii ay ku guntamaysay afartankii lagu tirin mahayo way kala duwan tahay marka in isagii laga raba iyo inay ku guntamayso oo mustawdinnimo loo tirsanayo way kala duwantahay culimmadu waxay isweydiiyaan in badanna dhacda in la ogaadana ay muhim ay tahay qofka haddii laba magaalo uu degan yahay teebaa mustawdin uu ku noqonoo afartankii lagu xisaabin waxay yidhaahdaan waxay ku asix yani gurigana eh, beledkaana guribu ku leeyahay beledkanna iyo magaalkana guribu ku leeyahay waxaa la fiirin bay dhaheen culimmadu xoolihiisii iyo ehelkiisii meesha ay joogaan maalan gaarisi iyo nairobi oo kala weeye gaarisay xoolihiisii iyo ehelkiiba jiraan ay jiraan halkanna arrimo kale unbuu u joogaa qofkaa mustawad in lagu xisaabin maayo nairobi ee gaarisa unbaa lagu xisaabin mustawad haddii xooluhu ay gaarisa jiraan ehelkuna nairobi ay joogaan ehelka meesha uu joogaa la tixgelin bay dheenoo la fiirin hadday labada dhinacba reer iyo reer u degan yihiin xoolahana xagg iyo xagga ay u yaalaanna waxaa la fiirin bay dhaheen meesha uu inta badan joogo hadduu nairobi laba bilood oo kale joogo halkaana hal bil kusoo dhammaysta meesha muu mustawdin ku yahay jamiil idan mustawdin waa inuu yahay qofkaa la xisaabinaya afartanka lagu xisaabinayo mustawdinka waa inuu yahay laakiin haddii aad ganacsi oo kale meeshan aad u joogto ehelkaagina meel kale uu joogo alabulcilmi oo kale meeshan aad u joogto ehelkaagina meel kale uu jiro adiga salaaddii jumcada waa lagaa rabaa laakiin haddii afartan baa la xisaabin ladhaho way guntamaysaa lagugu tirin maayo wa anlaa tasbiqahaa walaa tuqaarinahaa jumcatun fii dalika albalad shardigana waxaa weeye jumcada markii la tukanayo waa inaysan jumco kale ka hor dhicin ama jumco kale waa inaysan la xidhiidhsanin magaalkaas magaalada laga warramaya waxaa weeyaan magaalo hal masjid lagu ururin kara dadkeeda kuna kulmi karaan kuna tukan karaan iyadoo iscidhiidhi iyo istadaafic iyo isre maxaa la dhihi jiray aysan jirin inay dadkii ay tukan karaan masjidkaana ay ku kulmi karaan waxaa og tahay jumco wixii jumco loogu bixiyey culimmadu waxay yidhahdeen waxyaalo badan bay sheegaane dadka ayaa kulmay dheheen waxa loo jideeyeyna waxaa weeye muslimiintu inay meeshaa ku kala warqaataan isku bartaan qulubtooda isku soo dhowaato ulfo la helo haddii la dhaho nin kaste meeshiisa ayuu ku tukanayaa oo maxaa la dhihi jiray afartan baan aniku gaadhnay alxamdulillah waan tukanaynaa kana afartan kana afartan masaajidiina ay wada bannaan yihiin jumcooyinka asixays jumcada asaxaysa waxaa weeye ta u horraysa xagga horeyntana waxaa laga fiirin bay dhaheen culimmadu waa la tartamayaaye ninka ra'da horgaadha allaahu akbar ee takbiiratulixraamka hadduu ku allaahu akbar yar dheereeyo kuna uu ka horgaadho kaa ka horgaaday baa jumcadiisa la xisaabin hadday isku mar ra'da ay gaadhaanna labadii jumco way isla bul bay isla dheen way isla gubteen waa inay ku soo celiyaan oo heshiiyaan soo maa jamiil waanlaa tasbiqaha walaa tuqaarinaha jumcatun fii dalika albalad magaalkan ka warramayna waxaan dhahnay waa magaal dadkiisa hal masjid lagu ururin karo oo u qaadi kara wey wa an yataqadamaha taa iyadoo aha haddana haddii hal masjid aysan masjid wuu qaadayaa lakin waxaad arkaysaa meelaha qaarkood xaafad kasta masjid ayaa laga sameeyey way fiican tahay laakiin waxay keenaysaa dadkii inay sii kala fogaadaan nairobi oo kale masjidkii la dhisaba isagu wuu buuxsami lagama hadlayo nairobi laakiin meelaha kale waxaa arkaysaa dad afartan xataa aan dhannayn in khudbadii loo bilaabayo waxaa arkaysaa afartanba inaynan dhannaanin meelaha qaarkood waad la yaabaysaa xaqiiqatan wa an yataqadamahaa khudbataani salaada jumcada ahee la tukanayo waxaa shardi ah inay ka hormaraan laba khudbo laba khudbo inay ka hormaraan labadaa khudba waa sidee arkaantoodu maxaa weeye shuruuddoodu maxaa weeye faslun arkaanu lkhudbatayni labada khudba arkaanteeda iyo tiirashadu khamsatun shan wey xamdullaahi eebbe mahaditaankii fiihimaa labada khudba dhexdooda ilaahay lagu mahadiyo la ammaano waasalaatu ku sallin cala nebiyi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagu salliyo fiihimaa labada khudba dhexdooda walwasiyatu dardaaran bitaqwa alla ka cabsi la dardaarmo fiihimaa labada khudba dhexdooda wa qiraa'atu aayatin aayad akhritaankeed aayadda oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah fii ixdaahumaa labada midood dhexdooda lagu akhriyo waadducaa'u duco weeye lilmu'miniina mu'miniinta loo duceeyey iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa fil akhiirati midda u dambaysa halkan wuxuu kaaga waramayaa shuruudii jumcada waxaa u dembeeyey laba khudba waa inay ka hormaraan labadii khudba ayuu rabaa inuu inoo sii faahfaahiyo wuxuu yidhi labada khudba arkaan bay leeda arkaan bay leeyihiin arkaantaa mid ka mid a ah haddii la waayana dee rukni la waayo wixii ka dhasho waa la yaqaanaa arkaantaa waa shan rukniga koowaad xamdullaahi fiihimaa khudbadda hore iyo khudbadda dambeba labada waa in laga helo xamd ullaahi tacaala fiihimaa waa in laga helo welibana waxaa la shardiyaabay culimmadu dheheenoo qasab ah ereyga xamdi ah in la helo ama alxamdu dheh ama maxaa la dhihi jiray xamdan dheh ama xaamidun lilaahi dheh waa in laga helo ereygaa xamdiga waa in laga helo ashukru lilaahi iyo ereyo kale kaama kafaynayaan bay dheheen idan haddii xamdi laga waayo labada khudbo ma asaxayso khudbada lianna rukni ka mid ah laga tegay toora haddii lagu sheegay xamdigoonta dambe lagu sheegin dee labadaba in lagu sheegay ayadee khudbaddaa ma asixin khudbada haddayna asixinna jumcadu ma asixin minunabay culimada qaarkeed iyagoo ilaalinaya salaadan jumcada dee inay asixitaankeedii baa ku xidhan khudbadda iyagoo ilaalinaya ah, waxay samayn jireen qofka khudbaynaya intuusan mimbarka uusan fuulin bay weydiin jireen arkaan alkhudbatayn sheeg hadduu sheegana hore u sisacaal dhihi haddii kalena joog baa ldhihi maanta anaa khudbayna marka labada xamdi xamdiga in labada khudbaba laga helo ayaa qasaboo rukni ah waxaa laba ah asalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalama fiihima nebi maxamed salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhina in lagu salliyo labadaba ta horena waa in laga helo salliga ta dambena waa in laga helo salliga usalli iyo nusalli iyo asalaatu iyo asalaatu calaa maxamed magaca nebi maxamed bedelo calaa axmed dhe almuhim salaad waa in laga helo ta iyo tadambaba haddii mid ka mid ah laga waayo khudbadaa ma asixin khudbadaan asixinna jumco ma asixin rukniga saddexaad waxaa weeye alwasiyatu bitaqwa fiihima in alla kacabsi la isu dardaarmo labada khudbaba ta iyo tadambaba dambaba itaqu haddii la dhihiyo adiicu llah haddii la dhihiyo wixii la dhahaba laakiin alla kacabsi waa in la isu dardaarmo labada khudbaba hadii ta hore la isu dardaarmo ta dambe laga waayo dee ruknigii waxbaa maqan haddii ta dambe la isu dardaarmo ta hore laga waayana sidoo kale hadii labadaba laga waayona dee kaba sii daran idan alwasiyatu bitaqwa fiihimaa wey waa rukniga saddexaad ee khudba ku asaxdo rukniga afraad waxaa weeye qiraa'atu aayatin min alqur'aani fii ixdaahumaa aayad qur-aanah waa in khudbadda ay ku jirto ama khudbadda hore ama khudbadda dambe hal aayadba haddii ay kaa soo bixi weydo intaad joornaal soo diyaariso ummaddana joornaalkii aad ku dul akhrido kadibna aad dhahdo nebiga ku salliya kadibna aad degto ood tukato waxaa la waayey aaya min alqur'aan baa labadii khudbaba laga waayey khudbaddaasna yeesh ma asaxayso idan qiraa'atu aayatin min alqur'aani fi ixdaahumaa ayaa la rabaa welibana waxay yidhaahdaan culimmadu aayaddu waa aayad waxa laga fahmayey iyo xukun iyo wax waa inay tahay uma nadara intaad akhrido midday ku miaaliyaan ayaan kadibna aayad ka dhiganayaa ma soconayso qiraa'atu aayatin baa la yidhi qiraa'atu bacdi aayatin ma kafaynaysaa mise kuma fillo yacnii aayaddii maada dhammaystirin qayb ka mida aad akhriday culimmadu madhabku isku khilaafsan yihiin alimaamu ramli raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahy aayaddu haddii ay dheer tahay axkaamna laga fahmaya hadday wax fahansiinayso way kafeynaysaa ibn xajar wuxuu leeyahay aaya ayaa la rabaa aaya kaamila ayaa la rabaa qiraa'atu aayatin min alqur'aani fi ixdaahumaana waa rukniga afraad rukniga shanaadee u dambeeyey labada khudba ay leeyihin waxa weeye adducaau lilmu'miniina waalmu'minaati fi lakhiira in loo duceeyo dadka mu'miniinta ah dumar iyo ragba in loo duceeyo midda dambe haddii laga tagana khudbadaasi ma asixin khudbadaan asixinna jumcada ayaaba ku xidhan asixitaankeedii yacni ma asixin in idan la ilaaliyo wey khadiibka ku tujine imaamka khadiibka kuwa hortaagan waxaa la rabaa inaad ka fiiriso ood u tiriso shantan hadduu mid ka mid aha ka tago jumcadaa ma asixina intaa iskaga tegtid aayar duhur kula tuko haddii kale meelo kale ka aadoo shanta lagu diyaarinayo sooma idan jumcadaada u baq haddii kale aakhare waa lagu qabsanayaa haddii aad adigu faqiita oad wax garanayso lanna qofka xaqiiqatan tujinaya ummadda baahida uu u qabo fiqiga way ka daran tahay ummadda kale xaqiiqatan idan imaam baan iska noqonaya oo qaari baan ahay oo qur-aankii baan aqaanaa ma kafaynayso way adagta faslun shuruud lkhudbatayni labada khudba shuruudeedu casharatun toban weeye addahaaratu dahaaro weeye qofkii inuu ka daahir qabo can ilxadatayni labadii xadath alasqari kii yaraa iyo walakbari kii weynaaba waadahaaratu dahaaro noqosho weeye can ilnajaasati najaaso laga daahir noqdo fi thawbi marada ku sugnaatay iyo walbadani jidhka ku sugnaatay iyo walmakaani meesha iyo goobta ku sugnaatay najaasada oo fi thawbi walbadani walmakaan ama fi thawbi xaale labadaba midaad rabto wa satru lcawrati cawrada asturitaankeeda weeye iyo qaritaankeeda waalqiyaamu istaag weeye cala alqaadiri kii awooday istaagga inuu khudbaddii istaag ku akhriyo labadii khudbo waljuluusu fadhi weeye baynahumaa labada khudba dhexdooda inuu fadhiisto fowqa tuma'niinati salaati salaadda xasiloonadeedii wax ka yarwax ka koreeya waalmuwaalaatu xidhiidh weeye baynahumaa labada khudba inuu xidhiidhiyo iyo waalmuwaalaatu xidhiidh baynahumaa labadii khudba iyo wa bayna salaati salaaddii inuu xidhiidhiyo wa an takuunaa labada khudba waa inay ahaadaan bilcarabiyati carabi wa an yusmicahaa kan khadiibka ah waa inuu maqashiiyo khudbadii arbaciina afartan wa an takuuna waa inay tahay kulluhaa khudbada idaylkeed fii waqti duhri duhurka waqtigiisa waa inay tahay halkanna wuxuu oga warramayaa khudbadii buu weli sii haystaaye arkaan buu u sheegay shuruud buu u sheegi sidoo kale shuruuddan mid ka mid a ah haddii khudbadaa la waayo dee khudbadaa ma asixin jumco la waayey baana meeshaa ka iman khudbadaynku toban shardi bay leeyihiin shardiga koowaad alطahaaratu can alxadaثayni alasqari waاlakbar qofku labadii xadaثeen soo maray asqarkii oo maa awjaba alwuduu akbarkii oo maa awjaba alqusl labadaba waa inuu daahir ka yahay lianna labadan khudba waxay beddel ka yihiin labadii ragcadeed ee duhurka ula dheeraa jumcada sooma idan waxaa laga rabaa qofku inuu daahir ka yahay labadii xadad sidoo kale inuu daahir ka yahay najaaso oo dhan najaasadaasoo maradiisa jirhkiisa meesha uu ku tukanayo goobta uu ku tukanayo ku sugnaatay najaasada qofka waa inuu daahir ka yahay waxaa kale oo shuruudda labada khudbo ka mid a ah satrulcawra cawradii qofkii inuu asturo oo uu qariyo ayaa laga rabaa cawradii waa inuu asturaa la yidhi laakiin dadka qaarkood baa cawradii iyagoon asturin laga yaaba inay mimbarka soo istaagaan kadibna ay dhahaan eesh waa karaamaatul waa karaamaadka awliyada dhahaan qaawan yahay waana karaamaadka uu leeyahy awliyadiisu xaggay joogtaa khudbadii baan annaku dhahaynaa ma asixin aynu ka fiirinayna yani waa wax dhacay wey wa satru lcawrati cawrada asturitaankeedana khudbateynka labadeeda shuruudeedii ayay ka mid tahay waxaa shuruudda afreeya alqiyaamu cala alqaadir qofka awoodo ee kari kara labada khudba waa inuu istaag ku akhriyo waa inuusan fadhiisanin hadduu kari waayana dee salaaddiiba haddaad istaag kari weydo aabad fadhi ku tukane iyadana fadhiga ayaad ku khudbaynaysaa waxaa shaneeya shuruuddaas aljuluusu baynahumaa fowqa tuma'niinati salaa labada khudba dhexdooda qofku waa inuu fadhiisto welibana qadar dhan duma'niinadii salaadda aan soo maray ee ahayd qadri subxaana allah soo maayn xubin kasta intuu meeshiisa ku xasilayo subxaana allaahi in laga dhaho intaa wax ka yaraha koraysa bay dhaheen laakiin waa intaa wax dhan uun waxba duma'niinadu in laga sii koraysiiyo waa iska sunnee inta waajibka waxaa weye duma'niinada in la eg suurat likhlaas in la akhrin kara bay dhaheen waa inay u dhaxayso haddii uu iska taagnaado kadibna uu yar aamuso sbace yar u dhexaysiiyo kadibna uu tii kale sii bilaabay isaga oon fadhiisanin waxaan dhahaynaa shardi min shuruudi alkhudbatayn baa la waayey labadaa khudbana hal khudba ayaan ka xisaabsanaynaa tii kalaa kuu dhiman haddaa ka soo degtoo tujiso salaaddaa ma asixin sababtoo ah labadii khudbaa la waayey hal khudba besaa la hele walmuwaalaatu baynahumaa waxaa la rabaa laba muwaalaad sheekhu matnigu inoogu sheegay shuraaxduna waxay ku dareen sida naylka oo kale muwaalaad kale idan saddex muwaalaad ayaa la rabaa ta koowaad waxaa weeyaan labada khudbo waa inay xidhiidhaan ee ma aho dumaaniinadii wax ka badan intay u dhexaysood arrimo kale iska gasho oo buuq intii masaajidkii uu ka dhaco iska joogta iska joogta kadib tii kale kusoo noqdayaad dhahdi laa waa inaad kow soo dhahdo markaa lianna muwaalaadkii baa la waayo shardi ah sidoo kale culimmadu waxay yidhaahdaan arkaanta maxaa dhihi jiray ay leedahay khudbadu iyadana waa inay muwaalaad ka dhexayso waa inaada waxyaalo kale oon calaaqo khudbada la lahayn inaada ku kala faslinin muwaalaadta kale ee saddexaadee la shardiya waxaa weeye labadii khudba markaa dhammayso salaadii iyo labadaa khudbana waa inay isku xigaane inay labadii khudba markii la akhriyo arimo kale la iska galo kadibna salaaddii ha loo soo noqdodho loo soo noqdo la yidhaahdo ma oho ma ansaxayso muwaalaad baa la waayay idan saddexdaa muwaalaad ayaa la fiirinayaa waxaa shuruudda kamid mid ah khudbad ay ku asaxdaa an takuunaa bilcarabiya labada khudbo waa in afcarabi lagu akhriyo afcarabi waa in lagu akhriyo carabi waa in lagu akhriyo dadka qaarkoodna way isku adkeeyaan waxay dhahaan waa in carabi bas lagu akhriyo dadka qaarkoodna aad bay ugu sii tasaahulaan an takuunaa bilcarabiyati insha allah kutubta kaleada ugu tegi doontaa oo sharaaxda waad ku arki doontaa waxa in ay carabi tahay ay qasabka tahay waxaa weeye arkaanta arkaanta shantaas somaynaa soo marin maxay ahayn kow xamdullaahi fiihimaa asalaatu cala nebi sal alla alay wasalam fiihima alwasiyatu biاtaqwa fiihima qiraa'atu aayati min alqur'aani fi ixdaahuma adducaau lilmu'miniina waalmu'minaati fi lakhira somo shantaas waxaa qasaba inay afcarabi noqdaan inta kalena dee af afcarabi ahayn waad ku dhihi kartaa asal waa in af afcarabi laga dhigo laakiin shanta unbaa qasab ah tubtaana ugu tegi doonaa insha allah jamiil wa an yusmicahaa arbaciina kan khadiibka ahaa ee labada khudba akhrinaya waa in uu maqashiiyo afartan dad ah waa afartankii ay maxaa la dhihi jiray jumco shuruudeeda ka mid ah afartan waa in uu maqashiiyo qofka haddii uu khadiibka aada uga fog yahay oo khudbadda uusan maqlaynin oo soddon iyo siddeed ay maqlaan labana halkaasoo kale ay fadhiyaan oo waxba aysan maqlaynin haddee shardigan baa la waayay qofku hadduu dhagool yahayna shardigan baa la waayay idan waxaa la rabaa afartan dhagooda waa inay ku dhacdo khudbadaada wa an takuuna kulluhaa fii waqti duhrina waxaa weeye labada e, khudbatayn waa in ay dhacaan fii waqti duhri shardi horeo jumcada aan usoo xidhnay baa jira oo ah jumcadoo dhan waa inay fii waqti duhri dhaca sooma labadii khudbaa ka horreeyey an takuuna kulluhaa fii waqti duhri xaggee laga fiirinayaa waxaa laga yaabaa qofku inuu khudbeeyo ama khudbadii uu bilaabo salaadii duhurka intaan la gelin labada jamcadana waxaa laga yaabaa inay duhurkii wakhtigoodii ka baxaan labada salaadee labada ragcadoodee jumcadana waa inay fii waqti duhri yihiin labada khudbana waa inay fii waqti duhri yihiine khudbadana xaggii maxaa la dhihi jiray inaad ooga saarto waqtigii oon gelin ma aho tan kalena xaggaa kale inaad ka bixiso ma aho faslun aladii midka aladii waxa ama maxaan dhahnaa aladii kii yalzamu waajibayey lilmeyiti qofka dhintay u waajibayey arbacu khisaalin waa afar arrimood gusluhu baa yaa waajibay dhaqitaankiisa iyo wa takfiinuhu kafitaankiisa in kafankii la saaro oo la geliyo loo xidho waasalaatu tukasho calayhi qofka meydka lagu tukadana waa waxa meydka u waajibay iyo wa dafnuhu aasitaankiisa halkan wuxuu oga waramayaa kitaabu ljanaa ama janaaza dheh ama jinaaza dheh ama waa la marmarin ibnuaqwaala ah, soo raraa jira ibnu daqiiq alciid kitaabkiisa axkaam alaxkaam fii sharxi cumdati alaxkaamka yaa wuxuu ku yidhaahdaa alaclaa lilaclaa waalasfal lilasfal alaclaa lilaclaa waxaa laga wadaa markaad kor jiimka ka marto janaaza dhahdo waa waxa koreeya naxashka iyo meydkana yaa koreeya meydkaa koreeya soomaa idan waa janaazo jinaazaduna maxaa weeyaan alasfalu lilasfal naxashka way sooma alaclaa lilaclaa walasfal lilasfal janaazadu waxaa weeye qofkii muslimka ahaa ee soo tukanayey salaadihii aynu ka soo warannay sidiina haddee u soo tukaday oo kitaabka safiinaha akhristay haddii uu geeriyoodo xaqa uu dadka nool ku leeyahay waa afartan shay weeyaan waa afar shay baa u waajibay waajibkaa laba u qaybsamoo waajib kifaayi iyo waajib cayni ah waxay ku kala saaraan waajibka cayniga waxaa weeye shaaricu haddii uu rabo ficilka iyo haddii uu rabo faacilka labadaba uu isla rabo waajibka waa waajib cayni ah shaaricu haddii uu rabo ficilkoo keliyahe faacilka uusan rabinna waajibka waa waajib kifaayaha welibana kifaaya ay ku xasilayso salaada cishay nagu soo foolleh qofkana waa la rabaa inuu tukado salaada ficilkeedana waa la rabaa oo shaaricuu rabaa idan waajib cayniyah weeye amaa midda janaasada in la tukado unbaa la rabaayo ficilkaa la rabaayo ama adigu samee ama khayrkaa ha sameeyo idan waajib kifaayi ah weeye janaasadu afartan shay baana qofka u waajibay dadka muslimiintu uuna ku leeyahay qofkana waa inuu qof muslim ahaa uu noqdo haddee qof muslim ahaa unbuu afartan inagu leh yani waxaa laga qofkii oon la hubsanin in salaada lagu tukado qiso dhowbaaba jirta ka soco qusluhu wa takfiinuhu waasalaatu calayhi wa dafnuhu afartaa shay buu inagu leehay waa in la dhaqo qofkaas waa in la kanfo waa in lagu tukado waa in la aaso seebaa loo dhaqi qaabkeebaa loo kanfi seebaa loogu tukan seebaa loo aasi masaa-ishaa fusuushan soo socotee afartaa ayuu ooga warrami doonaa wuxuu yidhi faslun aqalu lqusli dhaqitaan inta oogu yar tacmiimu badanihi qofkan dhintay jidhkiisa dhammaystirkiisa weeye bilmaa'i biyo lagu dhammaystiro wa akmaluhu qusli inta oogu dhammaystiran ee ugu fiicanna waxaa weeye an inuu yaksila inuu dhaqo kan meydka dhaqayaa laga hadlayaa saw'atayhi ka meydka ah labadiisa xumaanta waa inuu dhaqo wa an yusiila waa inuu zuuliyo meesha ka bixiyo alqadara wasakhda min anfihi sankiisa waa inuu ka zuuliyo wa an yuwadica kan khaasilka ah waa inuu u weyseeyo hum meyidka waa inuu u weyseeyo wa an yadluka waa inuu ku jijibiyooo marmariyo badanahu qofka meyidka ah jirhkiisa bisidri gob wa an yasubba waa inuu shubo kan wax dhaqaya almaaa kan meyidka dhaqaya almaaa biyaha calayhi meyidka waa inuu biyihii ku shubo alaaan saddex jeer wuxuu halkan kaga warramayaa qusliga qofka meydka ah oo la dhaqo aqal lagu leehay akmal lagu leehay markii aqal lagu dhaho waxaa laga wadaa haddii aan intaa la samaynin dhaqitaanka meydkaa la dhaqay ma asixin haddii la sameeyana dhaqitaankaa wuu guday oo wuu asaxay akmalkuna waxaa laga wadaa waa si la rabay iyo si ka fiican wey aqalu lgusli marka waa intuu waajibku ku dhaco wuxuu ku yidhi waa tacmiimu badanihi bilmaa waa jidhkiisa in lagu dhammaystiro qofka meydka biyo meel kasta la gaadhsiiyo daba iyo diilin ciddi ilaa tin dhammaan waa in la wada gaadhsiiyo biyaha intaas waajibku ku dhici niyo waxba qasab ma aho in loo niyoodo ee waa iska sunno un jamiil aqalu lgusli marka tacmiimu badanihi bilmaai wey marka la leeyahay tacmiimu badanihi bilmaa dee waxaa shardi ah qofka najaase haddii ay saarayd najaase uu wax ka baxo markii la zuuliyey meesha laga saaray hadday cayniye ahayd meesha laga saaray ee laga zuuliyay ee laga qaaday ee laga dhaqay kadib baad biyo ku dhammaystiraysaa jidhkiisa oo dhan hadday xukmiye ahayd oona cayn ayna lahaynna dee inaad biyaha ku dareeriso un baa la rabay ku tegi jirtay soomaa ku sii wada daynaysaa isagoo dhan oo dabi iyo diilin aad gaadhsiinaysaa taa waa aqalka akmalu lguslina waxaa weeye an yasila sawatayhi an yaksila saw'atayhi sida u fiican waxa weeye qofka marka koowaad in loo isnijeeyo oo hor iyo gadaal labadii xumaanto maxaa la dhihi jiray la dhaqo qofkuna gacantiisa kula baashiri maayo oo kula dhaqi maaye galoofis iyo waxyaalo wuxuu gacanta gashadaba ama baco waxbuu gacanta gashanayaa kadib sidaasuu ugu istijaynayaa wa an yusiila alqadara min anfihi waxaa kale oo fiican oo akmalka ah qofka wax dhaqaya meydka dhaqaya inuu wasakhda ka zuuliyo ku sugan sanka qofkan geeriyooday uu gacanta maxaa la dhihi jiray suulkiisi iyo farmurugsatidiisi intuu sidaasoo kale u geliyo wax kasta oo wasakha uu ka soo saaray sankiisa ayaa akmalaho fiican waxaa kaloo la rabaa intuu markuu intaas sameeya kadib an yuwadi'ahu in uu u weyseeyo si fiicanna uu ugu weyseeyo waxaa kaloo fiican iyadana an yadluka badanahu bisidiri jidhkiisa waa in uu marmariyo gob gob uun ma kasta oo saabuun oo kala ah weeyaan oo zuulinaya wasakda oo si fiican u dhaqanaya oo si fiican u nadiifinayana waa inuu delki ku sameeyo dalki waxaa weeyaan inaad saa u marmariso xoogay gacanta la yaraacda inaad sii dhibtana meydka mu aho wa an yasuba almaaa calayhi talaatan waxaa kaloo iyadana sida akmalka ku jira saddex jeer in biyaha lagu shubo marka hore eed saabuunta marinayso sidiiga marinayso marka aad ka raacinayso iyo mar aad ku dhammaystirayso dhammaantii saddexdaa jeer in biyihii meydkii lagu shubo ayaa iyadana akmal ah idan qaabkaas ayaa qofka geeriyooday loo dhaqaa faslun aqalu lkafani kafan inta ugu yar hawbun maro wey marada oo yacumuhu dhammaystirta maxaa la dhihi jira qofka meydka ah dhammaystirta weeyaan wa akmaluhu kafan inta ogu dhammaystiranna waxaa weeyaane ogu fiican lilrajuli ninka halaathu lafaa'ifa saddex go' walilmar'ati dumarkiina qamiisun maro oo maxaa la dhihi jiray dirac oo kale aha ama gacmaheeda iyo lugaheeda iyo wax kasta sidii qamiis ama mara ahaan loo gashanayo iyo wa mid madaxa lagu xidho iyo wa isaarun hoosgunti iyo wa laba go' halkan wuxuu oga waramayaa sheekhu kafanki qofkii sidii ugu fiicnayd baad u soo dhaqday hadda waxaa lagaaga baahan yahay inaad kafanto kafanku sidoo kale aqalla wuu leeyahay akmalna wuu leeyahay aqalulkafan waxaa weeye qofkii mara jidhkiisoo dhan qarisa waa inaad ku kafanto ood saarto haddaad maradaa u hesho noocay dooniba ha ahaatee hal marana ay tahay rag iyo dumarba ku filan tahay fardu kifaayihiina intaasuu ku dhacaya sida akmalkae fiican soo maah rag iyo dumarka waa la kala qaadi ragga saddex maryood saddex go-aha noocay dooniba ha ahaadaan sida fiicanna inay cadcadaadaan ayaa lagu kanfayaa qaabka lagu kanfina waxa weeye maraa la dhigi haddana tukalaa dhigi tukalaa dhigi meydkii baa la saari say u kala horreeyeenbaa ama say u kala dambeeyeen aan dhaho baa loogu soo laabi loogu soo laabi kadibna sidaasaa loo asturayaa qofka dumarka ahna cawradiisa ama aad baa loo adkaynayaa in la asturo waana adduunyada sidii laga reebay gabadho inay soo asturtabaa aakharana loo asturi yacnii markii lasii sagootinayo waxaa la sameynayaa dirac baa loo gelin gacmaha soo wada gaadhaya oo dheer luquntii iyo wax kasta u qarinaya maxaa la dhihi jiray ilaa lugihii u qarinaya maradaasaa si fiican loogu gelin madaxeedana khimaar baa lagu xidhi masar iyo wixii la mid a ah. kadibna hoosgunti baa loo xidhi gorgorod ama wax kalaa loo xidhi intaa markii loo dhammaystiro yaa laba maryo waaweyn baa la gogli kadibna waa la dhex gelin ta horaa lagu waxayn tii dambaa lagu waxayn qaabkaas qaabkaas ayaa loo kanfay sida ugu wanaagsanna ee gabadh loo kanfo ee qof dumar ah loo kanfo raggana taasaa u dhammaystiran qofkii meydka ahaa waad dhaqday waadna kafantay dee waad ku tukan hadda wuxuu ku barayaa sheekhu marka qaabkii loogu tukan lahaa wuxuuna yidhi faslun arkaanu salaati اljanaasati janaasada salaadeedu tiirasheed sabcatun toddoba weeye arkaanu salaati اljanaasati salaata janaasada arkaanteeda iyo tiirasheedu sabcatun toddoba weeye alawalu kan koowaad anniyatu niyo weeye athaani ka labaad arbacu takbiiraatin afar allaahu akbar weeye athaalidu ka saddexaad alqiyaamu istaag weeye cala alqaadiri kii awooday araabicu kan afraadna qiraa'atu اlfaatixati faatixa akhritaankeed weeye alkhaamisu kan shanaadna alsalaatu ku sallin weeye cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed lagu salliyo bacda athaaniyati allaahu akbar ta labaad gadaasheeda assaadisu kan lixaadna adducaau duco weeye lilmeyiti meyidka loo duceeyey kan geeriyooday bacda athaalithati allaahu akbarta saddexaad gadaasheeda assaabicu kan afraad assalaamu salaamo naqsi wey halkan wuxuu uga waramayaa qofkii aad soo dhaqday soo kafantay qaabkii loogu tukan lahaa janaazadu salaada janaazada toddoba rukni bay leedahay rukniga koowaad waxaa weeyaan anniya inaad niyooto salaatuljanaaze inaad tukanayso qofkan meydka aad ku tukanayso waxaa kale leanna waa camal camala niyola aan ma asaxo waxaa labeeya afar allaahu akbar waa in la helo waxaa saddexeeya alqiyaamu cala alqaadir qofka istaag awooda waa inuu salaada janaasada istaag ku tukado dee kaanawooninkaan awoodinna fadhigu ku tukan waxaa afreeya arkaanta qiraa'at alfaatixa faatixadii qofka inuu akhriyo waxaa shaneeya asalaatu cala اnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed in lagu saliyo bacda thaaniyati allahu akbar talabaad gadaasheeda waxaa kale oo arkaanta ka mid ahaa salaada janaasada uguna muhiimsan wixii loo jideeyey salaada janaasadana ah adducaau lilmeyiti bacda athaalitha allaahu akbarta saddexaad gadaasheeda in qofka meyidka ah loo duceeyo salaadaha kale oo dhan duco way ku dhex jirtaa waana la sunneeyaa halka salaad ay ducada dhexdeeda waajibka tahay waa salaada janaasada idan in loo duceeye weeye ducaa inta ugu yara allaahuma kfir lahu arxamhu haddaa iska dhahdo ama allaahuma arxamhu haddaa iska dhahdo way kugu filan tahay laakiin waxaa la rabaa qofku ducada la jideeyey nebi maxamed salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi na baray saxaabadiina ay ka soo qaadeen ee aadka u qorxoon saxaabigii maqlayay ee kasoo xifdiinay uu yidhi waxaan tamaniyey ka dhintayba inaan ahaado ducada markaan maqlay ee nebigu u ducaynayey inaa qofku uu diyaariyo oo xifdiyo oo qofka muuminka ugu duceeyo ayaa xaqiiqatan haboon allahuma kfir lahu warxamhu wcaafihi wacfu canhu waakrim nusulahu wwasic mudklahu waqsilhu bilmaai walthalji walbaradi wanaqihi min alkhadaaya kama naqayta thaw alabyada min addanas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من ahlihi وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار عذاب النار اللهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله دعاء إنه قفك مؤمنك وقد دعيال أيال رواء aada iska taagnaanin ooda dhihin imaamkan muxuu la daahayaa imaamku dee qofka meydku u dacaya dad qaarkood ay dhibsanaya muxuu la daahayaa buu dhi imaamkan haddii inaad u ducaysa ayaa la rabaa qofkii geeriyoodee dhintay haddii uu noqdo qof yar oo diflia haddii uu noqdo cunug haddii uu noqdo waa inaad u ducaysay isagana aadna raacisa bay culimmadu dhaheen allaahuma ajcalhu faradan liabawayhi farad waxaa la yidhahdaa ceelalyo ilaahu ceelalyo ooga dhig labadiisii aabo labadiisii waalid ilaahu ooga dhig ayay dhaheen jamiil waxaa toddobeeya arkaanta ay janaaso ku asaxdaa salaama naqsi allaahu akbar baad dhihi faatixadaad akhrin allaahu akbar baad dhihi nebi maxamed salawatu llahi rabbi wasalaamu aleyh baad ku salliin yaad ku salliyi allaahu akbar baad dhihi meydkaad u ducayn allaahu akbar baad dhihi wa salaama naqsanaysaa salaamo naqsigu wuxuu la mid yahay salaadaha kale sidii loo salaamo naqsan jiray unbaa loo salaamo naqsan labada dhinac baa la fiirin jiray sooma labadii inbaa la fiirin in baa la dhihi jiray sooma ahaa intii baa la dhihi allaahumma wa barakaatuhu ziyaadada ah ma la sunneeyaa iyo lama sunneeya ayay culimmadu madhabka gaar ahaan ramli iyo ibni xajar ay isku khilaafsan yihiinoo ramlina wuxuu leeyahay sunnamo ibni xajarna wuxuu leeyahay waa waa sunno faslun aqalu lqabri qofkii meyidkaa ah afartii xaq ee kugu lahaa saddex baad hadda ka soo baxday qofkii uu ku dhaqan yahay kafankiina waad gelisay waadna ku tukatay ka u dambeeya xaq ahe eh uu kugu leeyahay qofka waa inaad asturto xageedna ku asturi qabriga seebaad u asturi waata aqalu lqabri qabri inta ugu yar xufratun god weeye iyo qoditaan iyo hog ama meel un xufrada oo tagtumu qarinaysa raa'ixatahu qofka meyidka ah urkiisa qarinaysa wa taxrusu ilaalinaysa hu qofkii meyidka ah min asibaaci waraabaha ka ilaalinaysa wa akmaluhu qabri inta ugu kaamilsanna waxaa weeye qaamatun joog iyo wabastatun gacmo taagid wey yuudacu waa la dhigayaa khaduhu qofka meyidka ah dhabankiisaa cala turaabi carada la dhigayaa wayejibu waxaa waajibah towjiihuhu qofka meyidkaa ah in loo jiheeyo la aadsiiyo wejigiisa ila alqiblati qiblada in loo jiheeyo halkan wuxuu uga hadlayaa sheekhu qabriga inta kaaga filan ee waajibka yacnii ah ee waajibka uu ku dhici iyo inta akmalka ee fiican waxa loo jiideeyey qabri waxaa weeyaan qofkaa ah in la asturo idin waajibku wuxuu ku dhici xufra meel in la qodo qoditaan qoditaanka laba shay waa in uu laga helo oo xasilinayo labadaa waxaa weeyaan qofka meyidka ahaa raa'ixadiisa dee markuu xoogay joogo raa'ixadaa waa in ay qarinayso wax raa'ixa meesha aysan ka soo baxaynin talabaadna labaadna waxaa weeyaan waraabaha waa inay ka ilaalinayso haddii god intaa leeg intaad qodid qofkii meydkaa aad gelisid caradiina aad ku maxaa la dhihi jiray ko aad ku shubtid ood ku awdid waajibkii wuu kaa dhacay qofkaana waad aastay ayaa la dhahayaa intaa wixii ka yar soomoo waraabuhu uu helayo raa'ixa hadday ka imaata ay bannaanka u soo baxaysa waajibkii lagugu lahaa ee waajibka kifaa'igaha ah maada gudanin idan aqalu lqabri waa intaa akmalkuna waxaa weeye qaamatun wa basta sida ugu fiican qabriga waa qof joogii qofkaas oo maxaa la dhihi jiray aan dheerayn aad dheeray u faalxun ana aadna u gaabnayna dhexdhexaadaha gacmahana uu kor u taago intaa in la qodo ayaa la rabaayoo sida akmalkeee wanaagsan weeye culimadu waxay leeyihiin waa arbacatu adruc wa nis afar dhudhun iyo nis weeye afar dhudhun iyo nis inta mitireed u bedela dee sidii aan soo sheegnay baad ogu bedelay ku celcelis miyaa jira biibiya dii loo dhey way dhashaa wayuudacu khaduhu cala aturaab waxaa weeye dhabankiisana carada ayaa loo dhigay qibladana in loo jiheeyo waa waajib nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam waa kii lahaa qiblatukum axyaa'an wa amwaata waa qibladiinna geeri iyo nololba intaas ayaa qofka xaqii uu kugu lahaa kan geeriyooda xaqii uu kugu lahaa ayaad ku gudanaysaa afartaa shay yacnii safiina haddaa akhrisato qof oo geeriyooday xaqiisa haddii uu ku qabsaday keligaa waa ka soo bixi kartaa haddii kale ood akhrisanaysa safiinana meel aad kaga aadin waad garan waaye marka dambe waryaay dhaafiyaad iyo ama haddii kale adaa meesha oga carari faslun yumbashu waa la faagaa almayitu meyidkii baa lasoo faagaa liarbaci khisaalin afar arrimood awgood iyo sababkood dartood baana loogu soo yaa loo faagaa lilqusli baa loo faagaa dhaqitaan idaa goortii lam yatakhayar uusan doorsoomin walitowjiihihi qofka meyidkan in loo jiheeyo ila qiblati qiblada darteed in loo jiheeyana waa loo faagaa walilmaali xoolo dartoodna waa loo faagaa idaa goortii dufina la aaso macahu qofka meyidka la jirkiisa xoolihii markii la aaso walilmar'ati qofkii dumarka aana waa la faagaa qabrigeedii idaa goortii dufina la aaso janiinuhaa uurku jirkeedii macahaa iyada la jirkeeda la aaso wa amkanat welibana ay suurtagal tahay xayaatuhu janiinka noloshiisa ay suurta suurtagal tahay halkan wuxuu oga waramayaa masaa'il laga yaabo in ay dhacdo waxaana weeye qofkii meyidka ahaa ee geeriyooday ee xaqiisii aan u soo fulinay een aasnay yaa qabrigiisii la faagi yacni faagitaanku waxaa weeye meel caro lagu shubay kadib in laga soo qaado af soomaaliga faagitaan la dhaha af carabigana nabshi baa la yidhahda waa la faagi marka afar arrimood in loo faago waa waajib kow lilqusli idaa lam yataghayar qofkii meyidka ahaa geeriyooday aayar waa la kanfay waa lagu tukaday qabrigii baa la geliyey markii lasoo baxay ee lasoo tegen baa layidhi horta meydka yaa dhaqay adi maad dhaqday maya adigana maad dhaqday isku tuurtuur wallaahi meydkii lama dhaqin waa la soo noqon la soo faagi hal shardi baa ku xidhanoo dee dhowr maalin kadib la xasuustay meydkiina uu isbeddel uu ku dhacayoo uu taqayur uu yimaaday lama faagayo faraha laga qaadaya hadduusan taqayur dhicinna waa la soo faagiyoo xaqii uu inagu lahaabaan oofinaynaa waxaa laba ah walitawjiihihi ila alqibla meydkii markii la aasay intii kale waa la soo sameeye yaa qibladii meel aan ahayn baa loo jihey kadib markii lasoo baxay unbuu yidhi war meydkii dhinac kale aan u jihayna war adigana wallaahi saasay ahayd adigana saasay ahayd waa la soo noqon shardigii ku xidhnaa tanna uu ku xidhan yahay sheekh muusan ku darin idaa lam yataqayar waay isaguna hadduu doorsoomayna faraha laga qaadaya hadduusan doorsoominna intii la soo faago ayaa qiblada loo jihayn kadibna ciiddii ayaa lagu hoobin intaa kadib waxaa saddexeeya oo loo faagaa meydkii qabrigiisii lilmaali idaa dufina macahu haddii xoolo lala aaso inta badan waxaa lagaa inay dhacdo qof fargashi qabay iyo dahab aha iyo markii ciiddii lagu maxaa la dhihi jiray hoobinayey meydkii ama si kale inay ugu dhacdo ama iilkii ninkii soo xalxalayay ama iilkii ninkii buddhigaha ahaa inuu xoolo ay kaga dhacaan kadibna yidhaani xoolahaygii baan rabaa idaacatlmaal lama rabay dhaheen culimmadu waxaa waajib ah in la soo faago wa in tahayara xataa hadduu isbedelo waa la soo faagi kadibna waa laga soo bixin xoolihii walilmar'ati idaa dufina masaa'il kalaa la xidhiidha insha allah meel kalena ugu tegi doonaa walilmar'ati idaa dufina janiinuhaa macahaa wa amkanat xayaatuhu waxaa weeye qofkii dumarka ahaa ee tusaale ahaan yacnii maxaan dhaha umul raacay laakiin iyada oonan dhalin ayay geeriyootay kadibna dadkii waxay dhaheen aan aasna mayna ka wada hadlinba janiinkii uurku jirkeeda ku jiray maysan ka wada hadlinba aslan kadib waa la aasay qofka dumarka ana qabrigiisa waa la faagi shardi baa ku xiran haddii kaa janiinka ee uurku jirtaa xayaato iyo nolol ay ka suurtagal tahay dadka dhakhaatiirtaa la weydiinaya dee markaa oo baabkaa loola noqonaya marka hadday xayaato suurtagal tahayna waa la soo faagayaa haddii kalena waaba qabri baa kolley la siin lahaaye halkaas hooyadii qabrigeedaa qabri kale u ah faslun alisticaanaatu kaalmooyinka arbacu khisaalin waa afar arrimood gaar ahaan tahaarada iyo salaadaa laga warramayaa kaalmo oo dhan lagama warramayo leanna kaalmooyinka qaarkood baa axkaamka la yeela mubaaxatun mid bannaan iyo wa khilaafu lwlaa mid laga rooni oo laga haboon yahay iyo wa makruuhatun mid la nacay iyo wa waajibatun mid waajib ah falmubaaxatu midda bannaan hiya middaa bannaan taqriibulmaa'i biyo soo dhoweyntood weeye wa khilaafu lwlaa midda laga roonida ahna hiya khilaafu lwlaa sabulmaa'i biyo shubitaankood weeye calaa naxwi lmutawadi kii weysaysanaya xaggiisa in biyihii lagu shubo oo xubnihii iyo wixii loogu shubo wاlmakruuhatu midda la nacayna hiya makruuhadu liman qof weeye yaqsilu dhaqaya acdaa'ahu ka mutawadiga ahaa xubnihiisa dhaqaya wاlwaajibatu isticaanada waajibka ah hiya isticaanada waajibka ah lilmariidi mariid bay u sugnaatay cinda alcajzi markii uu kari waayey inuu isagii weysaysto halkanna tatimo waxay u tahay dee axkaamtii salaada aynu ka soo warramaynay ayay tatimo iyo dhammaystir iyo gebagaba ay u tahay waana masaa'il qofku inuu iska barta ay muhim tahay waxaana weeyaan alisticaana cala altahaara tahaaradii waysaqaadkii in qof kala aad kaalmaysato shareecadu maxay ka qabtaa isticaanadu afar qaybood bay u qaybsantaa mid way bannaan tahay inaad tahaaradii u kaalmaysato iska mubaax mid waa laga fiican yahay mid sharcigu wuu nacay oo karaaho midna inaad kaalmaysato waaba waajib midda mubaaxa waxaa weeyaan taqriib ulmaa taqriib ulmaa waxaa weeye biyihii inaad qofkii ii soo dhaweey dhahdo ii keen inaad dhahdo ama weelkiisii ii keenaad dhahdo haddii dalwi iyo meeshii biyo ee ceel ay ahayd aad kula soo baxayso inaad ii keen dhahdo taqriibulmaa waa shay iska bannaan idan khilaaful lawlana waxaa weeye sabulmaa'i calaa naxwi lmutawadi waxaa weeye qofkan weysaysanaya inaad biyihii ogu shubto gacmahaada ogu shubi dhaqaya gacmaha odoogu shubi haddana maxaa la dhihi jira wejigii odoogu shubi halkanbuu dhaqi qaabkaas inaad u samayso qaabka aad u kaalmayso waa khilaafu lwlaa wey laga rooni wey laga fiican yahay culimadu waxay ka hadlaan tuubada oo kale tuubada ma la dhihi karaa oo lagugu shushubayaa iyado ma la dhihi karaa maye haddee haddaada dhihin haddaada sidan ogu weysaysanin ay tahay dee si kaleoda ogu weysaysanba malaha sooma marka lama dhahayo waa sabulmaai ala naxwi lmutawadi lama dhahayo khilaafu lawlaa ayaad ku dhacday lama dhahayo almakruuha maxaa weeye midda la nacay midda la nacay waxaa caadi qofkii inuu xubnihii kuu dhaqo adiguna inaad saa u taagnaato adigoo awoodo weeye inaad dhahdo gacmaha ii dhaq maxaa la jiray wejiga dhaq madaxii soo masax xagga aad inaad dhahdo waa karaaho maxaa la jiray makruuh wey waxaa u dambaysa isticaanaadka waajib ahaa qofkii haddii uusan weysaysan karin oo mariid uu yahay oo qof jiran uu yahay ama cillo ama shay kale uu ku qumay uusan gacmihiiba dhaqaajin karin sida shalal iyo balalaati baa kaga dhacay qofkaa waa loo weysayn in loo weyseeyo qof uu kaalmaystana waa waajib sheekhu wuxuu leeyahay walow biujratin xitaa haddii uu waayo qof u kaalmeeya oo qof shaqaalaha waa inuu raadsado lacagna sidaa uu ku siiyo kitaabu الzakaati ama faslun hada wslى اllahu wslm عlى rasuulihi اlأmiin wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin